بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu qaadanaynaa saxaabiga lagu magacaabo nucaym bin mascuud nucym bin mascuud saxaabiga lagu magacaabo taariikhdiisa nucym bin mascuud rajulun yacrif waa nin gartay oo bartay ana alxarba xarbigu khidcatun inuu khidca yahay inuu dhagar iyo khiyaano markaa yahay nucym bin mascuud fatan shaab buu ahaa yaqidu lfu'aadi laabtiisu ay baraarugsan tahay ay soo jeeda ayuu ahaa almaciyu dakaa'i dakihiisii garaadkiisa iyo dhugmadiisuna ay tahay miday weyn tahay almaciyu dakaa kharaajun wallaajun buu ahaa nin galgal badan kharaaj nin bixid badan wallaaj gelitaan badan ayuu ahaa laa tacuquhu ma aysan hor istaagi jirin mucdilatun wax dhibaato ah walaa tucjizuhu ma cajisgelin karin oo ma cajisgelin jirin mushkilatun wax mashaakil ah nin mashaakilka ay horgeystaagtana ma ahayn nin wixii macdal ahoo dhibaato ah ay cawaqisay hor istaagtana markaa ma ahayn labadaba markaa ma ahayn isma hortaagi jirin laa tacuuquhu mucdilatu wax dhibaatooyin ah walaa tucjizuhu mana aysan cajis gelin jirin mushkilatun mashaakil yumahilu ibnu saxraa wuxuu mahali jiray wuxuu jili jiray lama degaanada inankeeda bikulli maa xabaahu allah wax allaala wuxuu ilaahay siiyey oo dhan ayuu ku mahali jiro wuxuu mahal la ahaa saxraha waa meelaha lamadegaanada ah inankeeda ayuu maali jiray bikulli maa xabaahu allaahu wax allaala wuxuu ilaahay siiyey oo min sixati xadasin xadsiga saxiix noqoshadeeda xadsigu waa malaynta waxyaabaha uu maleeyo ama u mala'waalo ama uu isdhaho arrintu saasay noqonaysaa saxiixnimadeedii inay dhacdo iyo wa surcati albadiihati badiihada surcadeeda degdega iyo surcada bahiihada macnaha waxaa loola jeedaa waa aragtida degdegeeda wax allaala wuxuu ra'yiyeeye uu arkuu isdhoho arrintu saa waaye sayxbay markaa noqon jirtay inta badan iyo wa shiddati dahaa'i dahaha iyo dhugmada iyo garaadka adeeggeeda intaasoo dhan oo ilaahay uu siiyey ayaa wuxuu ahaa mid ka saxiix noqotaa wax allaalla wuxuu malawaalo ama uu maleeyo walaakinahu laakiinse asagu kaana wuxuu ahaa saaxiba sabwatin mid raaxo jecel saaxibu sabwo ayuu ahaa mid saaxibu raaxo ah nin aad u raaxaysta ayuu ahaa wakhadayni matcatin ama mutacatin wuxuu ahaa miday daran tahay tumashadiisa nin aad u tunta ayuu ahaa wakhadayni mutcatin macnaha mid mutcada iyo tumasho u saaxiib ahna wuu ahaa kaana wuxuu ahaa yanshuduhumaa mid raadiya akhara maa yanshuduhumaa meelaha uu ka raadinayo waxaa u badnayd waa cinda yuhuudi yuhuuddii yasriba yadrib joogtay agteeda nimankaa yuhuuddee yadrib degan ayaa meelaha uu raaxada iyo tamatuc tamatucii tumashada uu ka raadiyo meeshaasay markaa u badnayd fa kaana wuxuu ahaa kullamaa mar kastoo taaqad nafsuhu naftiisu ay u hilowdo mar allaala markay naftiisu u hilowdo laqiyatin fanaanad qof heesta mar allaala markuu naftiisu ay jeclaysata awhafa amase uu damco amase uu jeclaado u jeclaado samcuhu dhegihiisa liwatarin hees uu u jeclaado shadda wuxuu adkaysan jiray rixaalahu safarkiisa isla markii safar ayuu xirxiran jiray min manaasili qowmihi qoonkiisa meelihii ay degganaayeen uu ka safro oo fii najadin najad ah wayamama wuxuu saarahayay wajha wejigiisa ee uu u qasdahayay shadra almadiinati dhanka madiina xayثu meel yabdulu uu u bixinahayo almaala meel uu maal u hurayo liyahuudiha yahuudda madiine markaa deggan bisikhaa'in si gacan furan liyabdulu say u siiyaan lahu asaga almitcata tumashadiisa bisikhaa'in akhara saqinimo ka badan tii asaguu markaa bixiyey mar allaala markuu damco inuu fanaanad helo amase naftiisa uu la jeclaada inuu heesii waxyaabaha dhegaysto dhegihiisana ay watriya hees jeclaysato isla markii safar buu geli jiray meelaha qoonkiisu ay degganaayeen najd bay ahayde ayuu ka baxaya wayamma wuxuu u qasdahayay wejhahu wejigiisa shadara almadiinati magaalada madiina dhankeeda xaysu yabdulu meel uu siinahayo almaala maalka liyahuudiha yahuudii madiina bisikhaa'in si gacan furan liyabdul liyabduluu say ayaguna ugu huraanay u siiyaan lahu asaga almitcata midca iyo tumasho bisikhaa'in akara siisma ka badantiisa wa min hunaa sidaa darteed faqad kaana wuxuu ahaa nucayn kafiiran wax badan adtaradudu mid ku laalaabta calaa yatriba madiine ayuu ku laalaaban jiray wafiiqa sillati buu ahaa mid xiriirkiisa ku adag biman fiihaa waxa madiina ku sugan oo min alyahuudi yahuudda markaa ka mida ah, wa khaasatan bani qurayda qaas ahaan wuxuu aad u jeclaa u la xiriiri jiray nimankaa reer bani qurayda walammaa goortii akrama allaahu ilaahay uu ku karaamiyey alinsaaniyatan insaankan biirsaali rasuulihi oo soo diritaankii rasuulkiisa bidiini اlhudaa diinka hanuunka uu la soo diray iyo walxaqi xaqa mar allaala markii ilaahay insaankan uu karaameeyey waxa uu ku karaameeyeyna ay tahay inuu rasuul u soo diray diin hanuun xaq ah wataa oo wasatada cad ay iftiintay ka soo iftiintay shicaabu makka maka shicaabteeda iyo buuraheedii kaymaheeda binuuri اlislaami islaamka nuurkiisa uu ka soo baxay kaana nuciim nuciim bin mascuud wuxuu ahaa maa yazaalu mid aan markaa ka zuulin murkhiyan inuu u raaricinahayo u dabcinayo linafsi nafsadda cinayahaa hoggaankeeda hoggaankeeda mid u debciya ayuu ahaa oo sida ay jeceshahay habadiisa markaa u yeela fa acrada wuu ka jeestay can iddiini aljadiidi diinkii cusbaa ayuu ka jeestay naciim ashadd alicraab midda u daran khawfan asagoo ka cabsanaya min an yaxuula inay kala dhex gasho oo ay u diidda duunahu asagii wa duuna midcahi tumashadiisii tumashadii uu tumanahayey inay ka dhex gasho ayuu diidanaa iyo waladaatihi ladaadkiisa waa macmacaankiisa iyo waxyaabaha u markaa samaynahayay raaxadiisii iyo tumashadiisii inay kala dhex gasho ileen diinta islaamku waa diin akhlaaq leh aadaab iyo khayrna dadka bartaa sidaa darteed ayaa wuxuu ogaaday waxaan daniga ah ee wasaqda inay diintu diidayso sidaa darteed wuu ka sii jeestay fa acrada can iddiin اljadiid ashadd alicraadi khawfan asagoo ka cabsanaya min an yaxuula inay kala deeday kala dhex gasha duunahu asaga iyo waduuna midcati iyo waladaatihi midcadiisa waa midcihi asaga raaxadiisa ama tumashadiisa iyo raaxadiisa labadaba uma ka bacdi maa labisa ma daahin an wajada inuu helay nafsahu nafsadiisa masuuqan inay u sii kaxaynayso ila alindimaami inuu ku biiro ilaa khusuumi alislaami dadka islaamka ka soo horjeeda alaliddaa'i ee aad uga soo horjeeda aad uga dooda ula dooda islaamka madafuucan inay ku riixayso nafsadiisa dafcan riixitaan ilaa ishhaari sayfi inuu sayfta galka ugala baxo fii wajhihi islaamka wejigiisa islaamka hortiisa inuu balla dagaalamo dadka islaamka ka soo hor jeedana uu ku biiro laakiin laakiinse nucayn bin mascuud fataxa wuxuu u furay linafsihi nafsadiisa yowma gaswati اlaxzaab maalintii dagaalkii axzaab safxatan warqad jadiidatan oo cusub oo fii taariikhi dacwati اlislaamiy taariikhda dacwada islaamka qayb ka qaadatay wakhata waxa uu ku qoray fii haadihi الصafxa warqadda qisatun qiso oo min rawaayici اlqisasi qisooyinka kuwa ugu fiicfiican ka mid ah makaayid اlxuruubi xaka makaayidda iyo kaydadka iyo tabta dabta dagaalka qisatun qiso ayuu ku qoray maa yazaalu uusan ka zuulin yarwiiha inay warinayso ataariiqu taariikhda bikaiirin in badan oo min alimbihaari wax badan oo min alimbihaari wax lala yaaba ah bifusuuliha almuxkamati waxeeda fusuullada ah ee muxkamada ee sugan bifusuuliha fasalyaalkeeda iyo arrimaheeda wax kala saaritaanka muxkamatin ee sugan waalicjaabi iyo layaabid ama icjaab oo bibaطalihaa baطalkeedii iyo ninkaa sameeyey qisada alariidi ee ariibka ah alladiidi waa isku macnee caaqilkaa loola jeedaa dakiga ah ee garaadka leh qiso taariikhdu aysan ka zuulin inay wariso wax badan taasoo dadka ku abuuri karta icjaab iyo wax la yaab leh dahshi ayay ku abuuraysaa fasilitaankeeda ee sugnaa iyo walicijaabi bibadalihaa qisadaa badalkeeda icjaabka iyo waxyaabaha wanaagsan ee uu sameeyey alariibi allabiibi ee dekigahee caaqilka ah walitaqifa calaa qisati saad u dul istaagta calaa qisati nacim bin mascuud laabudda waxaa lagama maarmaan laka adi kuu ah min arujuuci inaad gadaal u laabato ila arujuuci inaad u laabato ila alwaraa'i qaliilan wax yar inaad gadaal u laabato qisada sidaad u fahamto meesha hadda ay taagan tahay inaan laga bilaabin laakiin wax yar gadaal loo noqday ku fiican tahay walitakhifa saaad u dul istaagtood u ogaato calaa qisati nuciim bin mascuud laa budda laka waxaa lagama maarmaan maarmaankuu ah min arrujuuci u laabasho ila alwaraa'i qaliila xagga dambe inaad wax yar markaa u laabato waa shay lagama maarmaana si qisada aad ogaalkeeda u hesho fa qubayla qaswati اlacsaab dagaalkii axsaab wax yar biqaliilin wax yar ka hor habbad waxaa soo booday طaa'ifatun koox oo min yahuudi bani nudir yahuuddii reer bani nudir oo fii yariba yarib madiine deganayd watafiqa waxay guda gashay zucamaa'uhum zucamadoodii yuxazinuu waxay guda galeen yuxasibuuna inay habaynahayaan oo ay xisbiyeynahayaan alaxzaaba waxyaabo kooxa ah axzaab iyo isbahaysi lixarbi rasuuli si nebiga loola dagaalo calayhi asalaatu wassalaam iyo waalqadaa'i calaa diinihi diinkiisa in la dabar jaro faqadimuu waxay u soo galeen yahuuddii reer bani nudir calaa qurayshin qoraysh ayay ugu soo galeen fii makkata maka wa xaramuuhum waxay ku guubaabiyeen calaa qitaali lmuslimiin <clears throat> muslimiinta la dagaalkooda ayay ku guubaabiyeen wa caahaduuhum waxayna ula ballameen cala alindimaami ilayhim inay xaggooda ku soo biiraan cinda wusuulihim marka ay gaaraan yuhuudda reer bani nudir ila almadiinati madiina annaga markaan madiina saa u gaarno idinkana nagu soo biiray dhaheen wadarabuu waxay u yeeleen lidaalika arrintaa mawcidan ballan laa yukhlifuunahu aysan dib ka dhacaynin ballan aan markaa la khilaafayn ayaa la sameeyey waayo haddii lakala khilaafoo lakala dibdib maro wixii ay rabeen uma hirgelayo waa in ballantaa lagu socdoon markaa la khilaafin uma intaaka bacdi tarakuuhum way ka soo tageen wainطalaquu waxay soo aadeen ilaa khaطfaan reer khaطfaan oo fii najdin najd markaa ah waa nucaym dadkiisa ayay soo aadeen fa ahaaruuhum way kiciyeen ayagana didda alislaami islaamka inay ka soo hor jeestaan iyo wanebiy nebiga sala اllahu calayh wasalam wadacowhu waxay ugu yeedheen ila alistisaali addiini in la siibo diinta aljadiidi ee cusub min juduurihi salkeeda in lasoo fujiyo taasay ugu yeedheen wa saru waxay u siriyasteenay ku qarsadeen ilayhim xaggooda bimaa tamma wixii taam noqday baynahum ayaga baynkoodii wa bayna qoraysh annaga inimanka qorayshna waa ballanay ogaada xaaladdaana hoos bay uga sheegeen wa caahaduuhum way la ballameen calaa maa caahaduuhaa calayhi wixii ay qoraysh kula dul ballameen oo kale wa aadanuuhum waxay ogeysiiyeenay u sheegeen bilmawcidi almuttafaqi mawcidkii ballantii laysku waafaqay calayhi dushiisa ballantii itifaaqa lagu galay iyo wakhtigii la ballamayna way u sheegeen kharajat way soo baxday quraysh min makata maka ayay ka soo baxday biqidiha iyo wa waataan soo marnay ayadoo dhan baa markaa loola jeedaa khudbaheedii iyo oodeedii iyo dhammaan ayadoo markaa wadataa wa khaylihaa wa rijliha lugulaydeeda dhammaan way soo baxeen biqiyaadati zaciimiha zaciimkoodii odaygoodii ayaa hogaamiye u ahaa abi sufyaan ibni xarbin abu sufyaan bin xarbin ayaa hogaaminahay mutajiha ayadoo u soo jihaysatay qorayshkoo soo aaday shadra almadiina dhinaca madiina kamaa sidii kharajad ay u soo baxeen oo kale khadfaan min najadin najad ayay ka soo baxeen bicuddatiha iyo wa cadiidiha cuddadooda waa saanadoodii wa cadiidiha tiradoodaba ayagoo dhammaanabay la soo baxeen biqiyaadati cuyayna bin xisni ninka lagu magacaabo ayaa hogaaminahay alkhadfaani ee reer khadfaani ahaa wa kaana fii aliicati rijaali khadfaan reer beniyad adfaan raggii ka soo baxay waxaa safka hore kaga jiray batalu qisatina qisadeenaan eetana geesigeeda waa nuciim bin mascuudi asagaa ku dhex jiray raggaa falamaa goortii balaqa ay soo gaartay alrasuul rasuulka salawaatu ullaahi calayhi naba'a khuruujihim soo bixitaankooda warkiisa jamaca wuxuu kulmiyey asxaabahu asxaabtiisa washaawarahum wuxuu kala tashtay fi lamri arrinta faqarra waxay go'aamiyeen qaraaruhum go'aankoodii calaa an yaxfiruu inay qodaan khandaqan dhufays iyo god xawla almadiina magaalada gaararkeeda waataan soo marnay salmaan markaan maraynay waa ninkii ra'yiga keenay liyasudduu say uga hortagaan canhaa xaggeeda haada azaxfi ciidanka alkabiir ee weyn alladii kaasoo laa taaqata laha bihi aysan awoodda u lahayn liyaqifa inuu hor istaago alkhandaqu khandaqa fii wajhi اljeyshi ciidanka hortooda alkafiifa faraha badan alghaaziya markaa soo duulay saasaa godkaa loogu talagalay maakaada ma sigin aljayshaani labadii ciidan azaaxifaani ee faraha badnaayay soo ka soo gurguuranaya min makata maka iyo wanajadin najid waa adfaan iyo qurayshe yaqtaribaani inay u soo dhowaadaan min mashaarifi almadiina magaalada madiina mashaarifteeda waa amaakinta sarsaraysa inay u soo dhowaadaan xataa madaa ilaa uu tegay zucamaa'u yuhuud yuhuud odaygoodii bani nuriir bani reer bani nudir ahaa ilaa zucamaa'i yahuudi bani qurayda reer bani qorayda markaa nebigay ballan la lahaayeen laakiin reer bani nudir xilligaa waa la saarayoo magaaladii waa laga bixiyey intay u yimaadeen odayaashii reer bani qurayda alqaaiciina ee deganaa fi lmadiinati magaalada madiina wa jacaluu waxay guda galeen yuxariduunahum inay ku guubaabinayaan ayagana cala adukhuuli say u soo galaan fi lxarbi اnebiy nebiga dagaalka lagula jiro wayaxuduunahum ay ku tirtirsiinayaanay ku guubaabinayaan calaa mu'aasarati اljeyshayni labadaa ciidan inay gacan siiyaan alqaadimiin ee ka soo galay min makkata wanajdi reer bani qurayday idinkana soo baxa bay dhaheenoo nebiga dagaal la gala waxaad gacan siisaan labadaa ciidan ee ka soo galay maka iyo nejid qaala lahum waxay u dhaheen zucamaa'u bani qurayda reer bani nadeera yuhuuddoodii odayaashoodii ayaa lala hadloo waxaa la hadlay markii dambe reer bani qurayda waxay dhaheen laqad dacawtumuunaa waxaad noogu yeerteen ilaa maa shay nuxibbu aan jecelnahay oo nabqii aan raadinaynayba moxamed wax naga qabta waaba raadinayna waa waxaan jecelnahay oo aan dalbaynay walaakinakum laakiinse idinku taclamuuna waad ogtihiin anna baynanaa baynkeenna iyo wa bayna muxamedin nebi moxamed beynkiisa miihaaqan ballan inay noo taalo calaa an nusaalimahu oo wa nuwaadicahu inaan nabadgelino ee inaan nuwaadicino aan si fiican ula dhaqanno liqaa'a kulmitaan waayo taasoo inaan la kulanno an naciisha inaan ku noolaano fi lmadiinati magaalada madiina aaminiin aaminiin annagoo ah mudma'iniin xasilan wa antum adinku tadruuna waxaad og tihiin anna midaanna midaada miithaaqina ballantii aan la galnay iyo ballanteena midaadkeedii fogaanteeda macahu muxamed aan la ballannay lam yajif bacdun inaysan weli qalalin macnaha dhowaan baan ballantaa samaynayo warqaddii lagu qoray xataa weli maysan qallalin waay taana waad la socotaan marka moxamed miihaaq baa noo dhaxeeya inaan isnabadgelino oo aan is-ammaan siino liqaa'a an naciisha taasoo keeni karta la kulan ah inaan ku noolaano filmadiina aaminiina mudma'iniin annagoo ah kuwa badqaboo aaminiin oo tuma'niina ku sugan idinkana waxaad og tihiin midaadka iyo fogaashaha miihaaqinaa ballanteenna macahu asaga aan la galnay lam yajid bacdunaysan weli qalalin macnaa way cusub tahay wanaxnu annagu nakhshaa waxaan ka cabsanaynaa in intasara muxamed muxamed hadduu guulaysto fii haadihi alxarbi dagaalkan hadduu ku guulaysto annagana aan dagaalkii galno an yabatisha inuuna qabto bina annaga badshatan qabasho jabbaaratun xoog badan qabasho xoog badan inuu na qabtiy wa an yasta'silunaa inuu naga saaro min almadiinati magaalada madiina isticsaalan ka saaritaan inuu naga jirid gooyo annagoo dhan magaalada madiina jazaa'an abaal asagoo nooga dhigayo qadarina bihi qadarka iyo qayaanadii aan la galnay iyo ballanfurkii darteeda hadduu guulaystana taa inay nagu dhacdaan ka cabsanaynaa laakina zucamaa'a bani nadir reer bani nadir zucamadoodii maa zaalu kama aysan zuulin kamaysan zuulin yuqruunahum inay ku kicinahayaanay ku guubaabinahayaan binaqdi alcahdi ballanta inay buriyaan wayusayinuuna lahum ay u qurxinayaan alqadara inay ballanta uga baxaanay qiyaamaan bimuxamedin muxamed oo wayu'akkiduuna lahum ayna ku adkaynahayaan bianna daa'irata musiibadu sataduuru inay ku wareegi doonto calayhi moxamed korkiisa fii haadihi almara markaan ayadaa laa maxaalata shaki la'aan war moxamed maba guulaysanayay dhaheen waayo axsaab badan baa meeshii timid sidaa darteed daa'iradii musiibadu waxay ku wareegi doontaa korkiisa markaan ayada ah laa maxaala shaki la'aan wayashudduuna inay adkaynahayaan casmahum go'aankooda ay ku adkeeyaanay ku xoojiyaan go'aanka biquduumi اljeyshayni labada ciidan soo gelitaankooda alkabiirayni waxay ku sii adkaynahayeen go'aanka ay siinahayaan dadkan laba ciidan oo waaweyn inay markaa soo socdaan famaa labisa maba daahinba yahuudu bani qurayda allaanu inay u dabceen oo ay u jilceen lahum ayaga oo wanaqaduu ay buriyeen cahdahum ballantoodii maca arasuuli rasuulka ay la ballansanaayeen salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh wamazaquu waxay googooyeenay jeexjeexeen yahuuddii reer bani qurayda alsacifata warqadii allatii taasoo baynahum wa baynahum ayaga iyo nebiga u dhexaysee wax lagu qorayna way googooyeen wa aclamu waxay iclaaniyeenay daaha ka qaadeen indimaamahum ku biiritaankoodii ila alaxsaabi axsaabtii ay ku biireen fii xarbihi la dagaalanka nebiga fawaqaca wuxuu ku dhacay alkhabaru khabarka cala almuslimiin muslimiinta wuquuca asaaciqati sida ay biriqdu kugu dhacdo oo kale aad bay uga naxeen muslimiintii xaasarad waa la koobay juyuushi alaxsaabi ciidankii axzaab almadiinata bay koobeenoo waxay ku sameeyeen ixsaar waqatacad waxay ka gooyeen can ahliha ehelkii madiina almiirata sahaydii iyo walquutu raashinkiiba saadkii iyo quudkii bay ka jareen washacra wuxuu dareemay alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee annahu asaga waqaca inuu ku dhacay bayna fakka alcaduwi cadowga labadiisa daan dhexdooda labadiisa daamood dhexdeeda inuu ku dhacay ayuu rasuulku dareemay wa shacara arasuulu rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee annahu waqaca bayna fakka alcaduwi cadowga labadiisa daamood inuu ku dhacay waayo qofka meesha ku dhaca in la calaliyo oo la calaajiyo maehe wax kaloo u soo haray ma jira wa taasuu rasuulku dareemay salى اllahu calayhi wasalam faqurayshun quraysh iyo wakadfaanun reer kadfaan eh, mucaskiruuna waxay soo degeen qibaalata almuslimiin muslimiinta hortooda min khaariji اlmadiina magaalada madiina bannaankeeda wa banuu qurayda reer bani quraydana mutarabbisuuna kuwa sugahayey ayay ahaayeen muta'ahabuuna diyaargaroobahay kalfa almuslimiin muslimiinta gadaashooda fii daakhili اlmadiina horay iyo gadaal baa laga jiraa uma intaa ka bacdi ina almunaafiqiina munaafiqiinta iyo wاladiina kubi fii quluubihim quluubtoodu maradun jiradu ay ahaatay akhaduu waxay guda galeen yakshifuuna inay cadsanayaan oo ay caddaynahayaan ay feedayaan min mukhabaati nufuusihim wixii mukhaba'aad ku ahaa ee ku qarsoonaa nafafyaalkooda yay caddeeyeenay bannaanka keeneen wayaquuluuna ayagoo odhanaya kaana muxamedun muxamed wuxuu ahaa yacidunaa mid noo ballan qaada bian namlika inaan hanan doonno kunuusa kisra wa qaysar qaysar iyo kisra kunuustoodu wahaa naxnu waatanaa annaguna alyowma maanta laa ya'manu aasan aamin ka qabin alwaaxidun waaxid iyo qof mina annaga ka mid ah calaa nafsihi nafsadiisa uusan kaga kalsoonayn aaminna uusan uga qabin an yadhaba inuu aado ilaa bayt اlkhalaa waa musqusha liqadaa'i اlxaaja siduu xaajo usoo guto guriga lagu keli noqdo waayo bayt اlkhalaa waayo laba laba iyo saddex saddex looma galee min mid baa loo galaa saasaa bayt اlkhalaa loo yidhi waa gurigii waa suulida liqadaa'i اlxaaja suu xaajadiisa usoo guto yuu axadkeen awoodi layahay maanta uma bacdi tafiquu waxay guda galeen yanfaduuna inay ka yaacaan can الnebiyi nebiga xaggiisa jamaacatan koox ira jamaaca jamaaca ka dambaysa bixujatin ayagoo xujaysanaya alkhawfi cabsi calىa nisaa'ihim dumarkoodii wa wlaadihim carruurtooda ay u cabsanayaan iyo wa buyuutihim guryahooda min hajmati hajmad iyo weerar inuu uga yimaado weerar inuu uga yimaado oo yashunnuhaa calayhim ay ku soo qaadaan banu qurayda reer bani qurayda idaa nashibba hadduu kaco ee uu xoogaysto alqitaalu dagaalka saasaan ka cabsanaynaa waati ilaahay xataa tilmaamay ay dhihi jireen rasuulkii allow nafasax inna buyuutanaa cawra guryeynu waa cawre wamaa hiya bicawratin in yuriiduuna ilaa firaaran orod bay doonayaan buu dhahayla subxaana wa tacaala munaafiqiintii dhinacaasi ayagu markaa mareen oo halkaasay markaa ka baxeen xataa intii lam yabqa uusan ku soo harin maca arasuuli rasuulka micigiisa siwa bidcin mi'aatin dhowr boqolaad waxaan ahayn oo min almu'miniin mu'miniin assaadiqiin oo run badan ah maahe mu'miniintii saadiqiintaa iimaankoodu ka run sheegoo dhowr boqol ah ayaa markaa ku soo haray wa fii daati laylatin habeen oo min allayaali habeenadii ka mida alxisaari ee cunaqabatayntii xisaarka lagu hayay muslimiinta alladii kaasoo daama socday oo daa'im ahaa oo socday qariiban indhu u dhow min cishiriina yowman labaatan maalmood taariikhaha qaar baa soddon tilmaanta laja'a wuxuu magan galay alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi ilaa rabbihi rabbigii waayo meel kaloo la aadan ma laha ilaa ilaa xaggiisa maahani wajacala wuxuu guda galay yadcuuhu inuu baryahayo rasuulka ilaahay ducaaءa almuطari nin ciriiri galay oo la dhibaateeyey ducadiisii ducaaءa almuطari waa qofka mudarka ah ee tabar darnaaday amase ciriiriga iyo dhibka galay ducadiisa wayukarir inuu ku celcelinayo rasuulka fii ducaa'ihi ducadiisa qowlahu oraahdiisa ah allaahumma ilaahayow inii anigu anshuduka waxaan ku su'aalanayaa cahdaka ballantaadii wawacdaka yaboohaaga allaahumma inii anshuduka cahdaka wawacdaka waa ku celceliyey sala allahu calayh wasalam ilaahu ballantaad ii qaaday isii ilaahayow yaboohaad ii yaboohday isii aman yujiibu almudara idaa dacaaha wayakshifu asuu wayajcalukum khulafaaءa alardi a ilaahun maca allah yaa ka ajiiba qofka mudarka ah ee ciriiriga galay markuu alla tooga subxaanah wa tacaala waryaa yaa kurbada ka fayda idinka yaa idinka dhigay khulafaaءa alardi ma ilaah baa ilaah kale micigiisa ahaaday jawaabtu waa maya allaahuma inii anshuduka cahda ballantaadaan ku su'aalanayaa iyo wa wacdaka yaboohaaga kaana nuciim nucaym bin mascuud wuxuu ahaa fii tilka alaylati habeenkaa yataqallabu mid ku gadgadooma calaa mihaadihi gogoshiisa mihaadkiisii firaashkiisuu ku gadgadoomaye ariqa asagoo hurdadii ka go'day ariqa asagoo markaa ah hurdo ka imaan la ka'annamaa waxaad mooddaa musamir musmaar in lagu taagay jafnaahu labadiisa indhood baalashooda macnaha isha labadeedabaa tii kore iyo ta hoose markay hurdo ku qabato waa la ysku keenaa indhihii buu isku keeni waayey in musbaar dhexda saa looga taaga baad moodaa famaa yantabiqaani maba isku imaanayaan oo iskuma soo daboolmayaan linawmin hurdo daraaddeed fajacala wuxuu guda galay yasraxu bibasarihi aragiisa inuu ku taago uu ku fiiriyo ilin bannaan baa la joogaa waraa inuu ku fiiriyo wara'a annujuumi xidigaha gadaashooda xidigihii asaabixati ku dabaalanaya calaa safxati asamaa'i assaafiya samadii saafiga ahayd safxadeedii warqadeeda warqad oo kalaa markaa laga dhigaa bartamaha samada un baa loola jeedaa wayutiilu inuu ku dheereeyo altafkiir fikirka inuu aad u dheereeyo ayuu guda galay wa faj'atu si kada ah ayuu wajada wuxuu u helay nafsahu nafsadiisoo tusaa'iluhu su'aalaysa asaga iyo naftiisa su-aal iyo jawaab isi siinaysay qaa'ilat ayadoo odhanaysa nafsadii wayxaka yaa nucaym nucaymow halaag baa kuu sugnaadee malladii kii waa maxay jaa'a bika ku keenay min tilka alamaakini meelahan albaciidati ee fog oo fii najadin najid oo macnaha kaa keenay najid oo lixarbi haada arajul ninkan la dagaalkiisa ah iyo waman macahu inta asaga la jirta war nucaymow caqli daradaada waa maxay waxa kaa soo waday dhulkaa fog oo ku keenay meeshaan si aad ula dagaasha ninkan iyo waxa markaa la jira innaka adiga laa tuxaaribuhu la dagaalami maysidoo dagaalku uma gelaysid intisaaran intisaar iyo aargudasho iyo u gargaarid lixaqin masluubin xaq lagaa salbistee lagaa xadoo lagaa boobay uma dagaalamaysid ow xamiyatan ama xamiyo oo liqaradin oo liaradin oo liqaradin oo licaradin dan maqduubin lagaa boobay in madaxtinimo lagaa boobay iyo arrin noocaasood u dagaalamaysana ma jirto wa innamaa ji'ta waxaad u timid tuxaaribuhu inaad ninkan la dagaasho bikayri sababin macruuf sabab la yaqaanayaysa markaa jirin sabab la'aan baad kula dagaalamaysaa ayuliiqu mawcun cuntantaa birajulin nin lahu leh caqlun caqli milu caqlika caqligaagoo kale ah an yuqaatila inuu dagaalamo inuu dagaalamo ma isma u sugan tahay oo fayaqtul ow yuqtal la dilo ama uu wax dilo ligayri sababin sabab la'aan war mau cuntantaa nin caqligaagoo kale leh inuu dagaal iska galo dagaalkaasoo la dilo ama uu wax dilo ligayri sababin wax sabab la'aanaydooynan jirin way xakayaan naciimow waxaa kuu sugnaaday halaage maladii kii waa maxee yajcaluka ku yeelay tushhiru inaad la soo baxdo sayfaka sayftaada fii wejhi haada arajuli asaalix ninkan hagaagsanee suubanee saalixa ah wejigiisina sayf kula soo baxdo alladii kaasoo ya'muru farahayaa tabbaacahu dadka raacay bilcadli waalixsaan cadaalad iyo wanaag wa iitaa'i dilqurbaa iyo qaraabada in la xidhiiriyo xaqoodana la siiyo wamalladii kii waa maxay nuciimow yaxmiluka kugu xambaaraya calaa an tadmisa inaad tiimbiso oo aad dhex dhexgeliso rumxaka warankaaga fii dimaa'i asxaabihi asxaabtiisa dhiiggooda alladiina kuwaasoo itabacuu raacay maa jaa'ahum wuxuu ula yimid bihi asaga oo min alhuda waalxaq hanuunii xaq markaa ah walam yaxsin ma uusan goynin oo ma dhammaanin haada alxiwaar doodaa alcaniif caniifkee qotada dheer bayna nuciim iyo wa nafsihi dhex maraysa nuciim iyo nafsadiisa ilaa ila alqaraaru alxaasimu ilaa qaraar go'an inuu gaaray maahane alladii kaasoo nahada oo hinqaday oo soo kiciyey min tawihi isla markiisaaba waa wakhtigaa litanfiidi fulitaankeeda go'aan ayuu isla markii gaahay waa qaraar xaasim ah go'aan sugan kaasoo soo kiciyey isla wakhtigiisuu u fuliyo tasallala waa soo sii siitay si qarsoodiya ayuu nucim bin mascuud uga soo baxay min mucaskari qowmihi qoomkiisii ciidankooda taxta junxi dulaami mugdiga habeenka hoostii buu ku soo baxay wamada wuu soo dhaqaaqay yaxufu asagoo soo boobsiinayo alkhudaa tallaabada ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa sal allau calayh wasalam falammaa goortii ra'aahu uu arkay annebiyu nebiga calayhi الsalaatu wasalaam maa'ilan waa u iishay bayna yaday hortiisa ama maa'ilan bayna yadayhi asagoo hortiisa taagan qaala wuxuu yidhi rasuulka nucaym bin mascuud ma nucaym bin mascuud baa ninkan qaala nacam haa yaa rasuula allah qaala ma aladii jaa'a bika fii haadihi الsaaca waxa wakhtigan ku keenay waa maxay maxaad xilligan u timid qaala ji'tu waxaan u imid liashhada inaan qira'a laa ilaaha ila allah wa annaka adigana cabdullah addoon alle iyo warasuuluhu inaad tahay wa anna maa ji'ta bihi wixii aad la timidna xaqun xaq inayin inaan qiro uma intaa ka bacdi ardafa wuxuu raaciyey hadalkaa yaquul asagoo odhanaya laqad aslamtu waan islaamay yaa rasuula allah rasuulkii allow wa ina qowmii tolkayna lam yaclamuu ma oga biislaami islaamkayga inaan islaamayna ima ogee famurnii ifar bimaa shi'ta wixii aad doonto maxaan kuu qabtaa buu yihi rasuulka ilaahayo faqaala calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu yidhi inamaa anta adigu fiina dhexdeena rajulu waaxid hal nin baad ka tahe waxaad qaban karta ma jire fadhab bax ilaa qowmika qoomkaaga u tago wakhadil cannaa noo dhagar buu dhahay marka rasuulka in istidacta haddaad kari karto ayaga uu naga kala furfuro waxaan ishaystaa haystaa waxoogaa noogu samay waayo fa ina alxarbu khudca qarxa ee xarbiga iyo dagaalku waa khiyaani faqaala wuxuu dhahay nacam waayahay yaa rasuul allah wasataraa waad arki doontaa maa yasuruka wax ku farax geliya in shaa allah haddii ilaah yidhaahdo rasuulka allow ha welwelin buu yidhi wax ku farxad geliyaad heli doontaaye madaa wuu dhaqaaqay naciim bin mascuud min tawihi isla markiisaa ilaa bani qurayd uu ka bilaabay ilaan ayagu la tuman jiray wa kaana lahum wuxuu ku yidhi min qabl wa kaana wuxuu ahaa lahum ayaga wuxuu u ahaa min qablun horay saaxiban wa nadiiman saaxiib iyo wuxuu u ahaa nadiim waa rafiiq way isku macno dhow yihiin wa qaala lahum wuxuu ku yidhi yaa bani qurayda wa reer bani qurayde laqad caraftum waad ogaateen oo waad og tihiin wuddii jacaylkayga lakum adinka aan idin qabo wasidqii runtayda fii nusxikum nusxadayda iyo waanintayda inaan run idinkugu sheegi jiray faqaaluu waxay dhaheen nacam haa waan ognahay famaa anta cindana adigu ma tihid agteenna bimutahamin mid la tuhmaysto nin tuhmo aan ka qabna ma tihide nin fiican baa tahay bay yidhaahdeen faqaala waxay nacam fiina anta cindanaa bimutahamin midlatuhumaysta ma tihid faqaala wuxuu yidhi ina qurayshan qoraysh kow dhaha waqadfaana i reer qadfaan lahum ayagu fii haadihi alxarbi dagaalkan sha'nun sha'ni baa uga sugan dan bay ka leeyihiin hayru sha'nikum aan dantiina ahayn isku dan maba tihiin buu yidhi faqaaluu waxay dhaheen wa kayfa waa sidee qaala wuxuu dhahay antum adinku haada albaladu beledkan madiina beladukum beledkiinii waayo kow wa fiihi waxaa idiin yaala amwaalakum maalkiini wa abna'akum ilmihiini wa nisaa'ukum haweenkiini dumarkiini walaysa biwuscikum mana mana awoodi kartaan macnaha kuwa awood iyo tabar u leh ma tihiin an tahjiruuhu inaad uga haajirtaan ood uga qaxdaan ilaa kayrihi meel kale kayrkiisa kama aadi kartaan amaa quraysh soo ma aha iyo waqidfaan fabaladhum beledkoodii wa amwaaluhum maalkoodii wa abnaa'uhum ilmahoodii wa nisaa'uhum fii kayri hada albaladi beledkan beled aan ahayn waayo dhulkalay degan yihiin waqad jaa'uu way u yimideen lixarbi moxamed keliyay u yimideen wadacawkum waxay idinkugu yeedheen linuqdi inaad burisaan cahdihi ballantiisa iwa munaasaratihim u gargaarkooda calayhi moxamed korkiisa aad uga gargaartaan ood gacad siisaan faajabtumuuhum waadna ajiibteen fain asaabuu haddii ay asiibaan oo ay helaan najaaxan guul fii qitaalihi dagaalka ay la dagaalamayaan muxamed iqtanimuuhu way haniimaysanayaan wain akhfaquu haddii ku guul daraystaan oo laga adkaado sidii ay rabaan ay noqon weyso fii qahrihi la dagaalkiisa caado way laabanayaan ilaa bilaadihim beledkoodun bay u noqonayaan aaminiina ayagoo aaminiin ah wa tarakuukum lahu idinkii iyo maxamed iskikii dhex tegayaan waayo fayuntaqimu minkum waana idinka aargudanaa muxamed shara alintiqaami aargudasho midda u shar badan ee u xun wa antum adinkuna taclamuuna waad ogtihiin annakum adinku laa taaqata lakum inaysan awood u lahayn bihi asaga idaa khallaa bikum hadday idinkaga baxaan waxaad isku dhiirinaysaan waa ayagee mar hadday idinkaga baxaan inaadan awood u lahayn waad ogtihiin faqaaluu waxay dhaheen sadaqta wallaahi runtaa waaye faman ra'yu cindak maxaa ra'yi noo haysaa marka waayihi arrintaa galnay haddee ballantiina ka baxnaye bal maxaadna dhihi lahayd ra'yina sii faqaala nucim wuxuu yidhi alra'yu cindii ra'yiga agtayda ahaaday waxa waaye allaa tuqaatiluu macahum inaadan la dagaalamin macnaha inaadan gacan siinin waay micigooda xataa ta'khuduu ilaa aad ka qaadataan daa'ifatan koox oo min ashraafihim raggooda kuwa ugu sharafta badan ka mid ah oo watajcaluhum aad yeeshataan oo aad ka dhigataan eh, rahaa'ina rahiyaalo rahan cindakum agtiina rag la siiya dhe marka hore oo ragga idinkugu sharaf badan ah cagteenna ha joogaano rahan aan baanu haysanaynaa cindakum wabidaalika arrintaana eh, taxmiluunahum calىa qitaali muxammadin wabidaalika arrintaasna ayaa taxmiluunahum idinku xambaaraysa calىa qitaalin dagaal aan la dagaalana muxamadin macakum idinka micigiina ilaa an tantasiruu calayhi ilaa aan ka guulaysataan dushiisa ow amase yafnii uu dhammaadoo la dilo aakhir rajul ninka ugu dambeeyo minkum wa minhum ayaga iyo ayaga markaa ka mid ah minkum wa minhum minkum idinka idinka mid ah wa minhum ayagana markaa ka mid ah faqaala waxay dhaheen asharta wallaah waad noo ishaartay ra'yi fiican baadna siisay wa nasaxta waadna noo naseexaysay kuwaa meeshaasuu ku xidhay wuu ka soo tegey uma kharaja wuxuu ka soo baxay min cindihim agtooda waata wuxuu u yimid aba sufyaan bin xarbi waa qaa'ida jeyi quraysh qoraysh hogaamiyahoodii wa qaala lahu wuxuu ku yidhi abu sufyaan io waliman macah intii la jirhkiisayd yaa macshara qoraysh laqad cariftum waad og tihiin laqad cariftum ama caraftum waxaad ogaateen wuddii jacaylkayga lakum idinka aan idiin qaba iyo wa cadaawatii cadaawanimada limuxammedin moxamed aan u qabo soo ma ogtihiin haawa walaqad balaqanii waxaa isoo gaaray amrun aran baa isoo gaartay fara'aytu waxaan arkay xaqan xaq inay run tahay fara'aytu waxaan arkay xaqan calaya inay korkayga dhab ku tahay an afdiya bihi inaan idiin soo gudbiyo oo aan idiin sheega ilaykum xaggiina nusxan naseexayn darteed lakum adinka aan idiin naseexaynahayo calaa an taktumuuhu waana inaad ii qarisaan ogaada hadalkaa nuciim baa sheega haydhihina buu yidhi walaa tadicuuhu cannii bannaanka ha iga dhigina oo bannaanka ha geynina walaa tadicuuhu cannii inaad ii qarinaysaan arrintaa ballan ii qaada oo aadan bannaanka dhigaynin faqaaluu waxay dhaheen laka calaynaa daalika way kuu sugnaatay laka adiga calaynaa korkeena waxaa ballan ku ah daalika arrinta inaan kuu qarinayno faqaala wuxuu dhahay waayey hadalku waxa waaye inna bani qurayda qad nadimuu way shallaayeen fartayqaniinayaan calaa waxay ka farqaniinayaan calaa mukhaasamatihim mukhaasamadii iyo doodii iyo ballanfurkii limuxamedin muxamed ay ku sameeyeen faarsaluu waxay u direen ilayhi moxamed xaggiisa akhbaar yaquuluuna ayagoo odhanaya innaa anagu moxamedow qad nadimnaa waan ka qoomamaynay calaa maa facalnaa waxaan samaynay wa casamnaa waxaan goosanay an nacuuda ilaa mucaahadatika inaan ku soo laabano la ballamitaankaadii wa musaalamatika la heshiiskaaga ee fa hal yurdiika raalli ma nooga noqonaysaa an na'khuda laka inaan kuu soo qaadno min qurayshin qoraysh oo khidfaanin iyo reer khadfaan rijaalan kaiiran rag fara badan oo min ashraafihim ashraaftooda ka mid ah rag fara badan oo kaaba qabiiladooda ka a inaan idiin soo qaado qaadno oo wanusallimuhum aan kuu soo dhiibno ilayka xaggaaga litadriba sidaad u goyso acnaaqoom qoorahooda ballan noocaasa ballantii noo jadiidi arrintaasaan kuu ballan qaadaynaaye saasay lahaayeen buu yidhi uma kabacdina markay sidaa noqoto uma intaa kabacdi nandamu ilayka aan ku soo gelinoon ku soo duulno xaggaaga fii muxaarabatihim la dagaalkooda xataa intii taqdiya calayhim aad ka xukmiso korkooda ama aad ka baabi'iso fa arsala wuu soo jawaabo wuu u soo diray ilayhim xaggooda nebigiina yaquul asagoo odhanaya nacam haa raalli baan ku ahee ii keena hadalkaasaa jiray ogaada buu yidhi fa in bacaat ilyahuudu yahuud hadday idiin soo diraan akhbaar tadlubu minkum ayagoo idinka codsanaya rahaa'ina min rijaalikum raggiina inaad rahan uga dhigtaan falaa tadfacuu ilayhim axadan qofna iska siinina buu yidhi abuu sufyaanna saasuu u dhisay faqaala abu sufyaan wuxuu dhahay nicma alxaliifu anta wallaahi nin xaliif lala noqdo oo lala gaashaan buuroobo ninka u fiican baa tahay adiga wajuziita khayran khayr ha lagugu jaasiiye uma kabacdi kharaja wuu ka soo tegey haddana nucaym min cindi abi sufyaan buu ka soo tegey wamada waxuu soo wuu soo dhaqaaqay xataa ataa ilaa uu u yimid ee uu soo maray qowmihi qowmkiisii khidfaan faxaddaahum bimili maa xaddaa bihi aba sufyaan wuxuu abaa sufyaan u sheegay oo kaluu u sheegay oo xadarahum uga digey mimaa xadarahu minhu wixii abaa sufyaan xaggiisu uga digey araada abaa sufyaan wuxuu doonay waa sugi waa intii akhbaar loo soo diro an yakhtabira inuu imtixaamo bani qorayda fa arsala ilayhim wuxuu u diray ibnahu wiilkiisii faqaala lahum wuxuu ku yidhi inna abii aabbahay yuqri'ukum assalaam waa reer bani qorayda u yimid wuu idin soo salaamayaa wayaquulu lakum wuxuu idin leeyahay innahu qad qaala waxaa dheeraaday xisaarunaa xisaarkeenii baa dheeraaday limuxamedin moxamed iyo wa asxaabii asxaabtiisa xataa malilnaa ilaa aan daalnay wa inanaa annagu qad casamnaa waxaan go'aan ku gaarnay calaa an nuqaatila muxammadan inaan muxamed la dagaalanno oo nafraqa minhu aan ka faraxalanoo soo faaruqannaba amrintiisoo dhan waqad bacaanii abii aabbahay baa ilaykum xaggiina ii soo diray liyadcuukum asagoo idinkugu yeerahaya ilaa munaasalatihi inaad u soo degtaan dagaalka haddan berito wax la sugaaya maba jiraba soo bax aan soo afjarnay imtixaan buu ka qaadayay fa qaaluu lahu waxay wiilkii u dhaheen inay ina alyowma maanta yowmu sabtin waa maalin sabti horta waa maalin tixgelin mudan wanaxnu annagu laa nacmalu fiihi camal qaban mayno fiihi shay-an waxba camalka aa sabti gudaheeda howlna ma qabano uma intaa kabacdi inanaa annagu laa nuqaatilu macakum maba idinla gacan siinayna micigiina ma dagaalgelayno xataa tucطuuna ilaa aadna siisaan sabciina toddobaatan oo min ashraafikum ragga idinkugu sharafta badan ah iyo wa ashraafa qadfaan reer qadfaan kuwa ugu sharafta badan ah liyakuunuu say u ahaadaan rahaa'ina cindanaa rahan agteenna taalla fainanaa anagu nakshaa waan cabsanaynaa in ishtadda hadduu adkaado calaykum korkiina alqitaalu dagaalka an tusricuu inaad u carartaan oo u degdegtaan ilaa bilaadikum beledkiina oo watatrukuuna aad nooga tagtaan limuxamadin waxdanaa keligeen taasaan ka cabsanaynaa rag rahanana siiya marka hore wa antum adinkuna taclamuuna waad ogtihiin annahu muxamed laa taaqata lanaa bihi inaana tabar u lahayn waanaan iska celin karin falamaa goortii caadda uu laabtay ibna abi sufyaan wiilkiisii abaa sufyaan wiilkiisii ilaa qowmihi qoomkiisii uu u laabtay oo waa khabarahu uu u sheegay bimaa samicahu wixii uu ka soo maqlay min bani qurayda qaaluu waxay ku dhaheen bilisaanin waaxidin hal af keliya hal af bay ku hadleen markaasay dhaheen khasi haq hoogaano waxaa khasi noqdoo khasaaro hoogay abnau اlqiradati wاlkhanaaziir abnaa ilmihii daayeerada iyo doofaarada yuhuuday haystaan wallaahi wallaahi baan ku dhaarnay low alabuu mina toddobaatan iska daaye hadday naga dalbadaan xaggeenna shaatan hal re ri hadday naga dalbadaan rahiina say rahan uga dhigtaan maa dafacnaaha ilayhim siin mayna bay dhaheen toddobaatan ninoo ashraafta iska badaaye ri hadday dhaan hal ri keena nana siinayn najaxa waa ku meel maray waa ku guulaysta nuciim bin mascuud fii tamsiiqi sufuufi اlaxzaabi kala googoyntii safafkii axzaab iyo wa tafriiqin inuu kala ququbo kelimatihim kelimadoodii oo arsala allah ilaah wuxuu u soo diray calaa quraysh iyo wa axlaafiha gaashaanbuurteediiba riixan dabayl sarsaran dhabasho badan caatiyatin madax adag macnaha xoog u dhabanaysa waay fa jacalad yeeshay taqtalicu inay fujiso qiyaamuhum teendhooyinkii ay dhisteen wa takfa'u ay ka afgembiso quduurahum dharyahoodii wa tudfiu ay demiso niiraanahum dabkay shiteen wa tasfaxu ay dharbaaxdo wujuhahum wajiyaalkooda wa tamlow ay ka buuxiso cuyuunahum indhahooda turaaban ciid nucaymna ilaahay waa ugu gargaaray ilaahayna dabeeshaasuu u soo diray falam yajiduu maysan helin mafaran min alraxiili meel kalay u fagtaan raxiil macnaha meelay u baxsadaan bay waayeen faraxaluu way rarteen taxta junxi dulaami mugdiga habeenka hoostiisa iyo ku rarteena way baxeen walamaa goortii asbaxa almuslimuun muslimiintii ay waa beristeen oo wajaduu ay heleen acdaa allah cadowgii ilaahay qad wallow inay jeesteen mudbiriin ayagoo dib jeediyey jacaluu waxay gudagaleen galeen yahtifuuna inay dhawaaqayaan oo ay dhahayaan alxamdu lilaahi aladii nasara cabdah wa acaza jundah wahazama alaxzaaba waxdah ilaahay baa mahad iskale addoonkiisii u gargaaray waa nebi moxamedi jundigiisii ciseeyey axsaabtiina keligii jebiyey dalla wuxuu noqday naciim bin mascuud bacda dalika alyowm maalintaa wixii ka dambeeyey mawdica fiqati rasuuliillaahi meesha fiqada ee lagu kalsoon yahay rasuulka alla xaggiisa aad buu u kalsoonaaday fa fawaliya lahu wuxuu u qabtay rasuulka alacmaala shaqooyin iyo camalo ayuu u qabtay wanahada lahu wuxuu u qabtay bilacbaa'i waxyaabo badan oo culays ahaa wa xamala wuxuu qaaday bayna yadayhi nebiga hortiisa alraayaati calamo falamaa goortii kaana la gaaray yowm maalintii fatxi maka waqf wuu istaagay abuu sufyaan abaa sufyaan bin xarbin yastacridu asagoo eeg oo u kurgalahaya juyuusha almuslimiin muslimiinta ciidankooda fara'aa wuxuu arkay abu sufyaan rajulan nin yaxmilu wata raayata khadfaan reer khadfaan calankoodii faqaala abu sufyaan wuxuu ku yidhi liman macahu qofkii agtiisa ahaa waa cabbaase man haadaa waa kuma ninkaani faqaaluu waxay u dhaheen nucaym bin mascuud waa nucaym bin mascuud ninkaan faqaala wuxuu yidhi bi'sa maa sanaca wuxuu nagu sameeyey binan anagaa baasle yowma alkhandaq waan soo xasistay maalintii khandaq wuxuu nagu sameeyey yaa xumaaday buu yidhi wallaahi laqad kaana wuxuu ahaa min ashaddi annaas midka dadka noogu daran cadaawatan limuxamedin cadaawanimadii moxamed aan u qabnay kanaa nooga darnaaday dhaheen ilaan wuu kala googooyey wa haa huwa waa kanaa haddana daa axmilu xambaarsan raayata qowmihi qoomkiisii calankooda bayna yadayhi moxamed hortiisa haddana calanku wataa oo wayamdii u soo dhaqaaqoo u soo baxay lixarbina dagaalkeena taxta liwaa'ihi calanka moxamed hoostiisa asagoo ku socda u soo dhaqaaqay waa kanaayo dagaal buu markaa nagu soo wadaa meesha waxaa noga baxnay nuciim bin